لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي waxaynu ka soo baxnay oan ku guda jirnay mafcuulu bihiga oo uu kamid yahay munaaduhu markaa munaaduhu tawaabicu leeyaha kutubta kale aan lagu sheegin baynu soo qaadanay oo taabiculmunaada loo yaqaana ma jira maufidihi waxaa kaloo aynu soo qaadanay tarkiimka in xaraf keliya wax laga gooyo waynu soo qaadanay halkan sheekh wuxuu ka bilaabayaa almaxduufu litarkhiim shayga loo gooyo litarkhiim muxuu noqdaa siduu yahay halkaasuu ka bilaabi doonaa wuxuu yihi sheekhu wa yuxdafu waa la xadfayaa xarfaani laba xaraf baa la xadfayaa min naxwi salmana salmaan iyo wixii lamida wa mansurin mansuur iyo wixii lamida wa miskiinin miskiin iyo wixii lamida wayuxdafu waa la xadfaya alkelimatu baa la xadfaya kelmadda athaniyatu ee labaad fii naxwi macdi kariba macdi kariba iyo wixii lamid a halkan sheekh wuxuu kaga warramaya ka tarkhiimka loo gooyaay saddex qaybood buu uqaybsamaa inuu xaraf keliya yahay iyo inuu laba xaraf yahay iyo inuu kelmad buuxdaba yahay saddexaasuu noqonaya isagoo hal xaraf keliya ah waynu soo qaadana oo tarkiimka tacriifkiisu waa maxay luq ahaan atarqiiq baa lagu dhaha wa talyin soo ma tarqiiqu sawti wa talyiinu soo ma istilaaxana muxuu ahaa xadfu akhiri lmunaada takfiifan de mana intan munaadaha akhirkiisoo la gooyo litakfiif baana loo geynaya litakfiif baa loo geynaya tusaalaan ya ala ya talxatu maxaa la odhanaya ya talxu maxaa laga gooyey hal xarifta laga gooyey jacfar maxaa la odhanaya ya jacfu ama ya jacfa maxaa laga gooyey hal xarifta laga gooyey ya hubatu ya huba laska odhanaya maxaa laga gooyey ya caaishatu ya caaisha la odhanaya maxaa laga gooyey hal xaraf soo saama marka wuxuu yidhi halkan wayuxdifu waxaa la xadfayaa xarfaanida damba faacilkiya de inta wada socota wayuxdifu waa la xadfaya xarfaani laba xarif baa la xadfaya min naxwi salmana salmaan iyo wixii lamida laba xarifa laga goynaya wa mansuurin mansuur iyo wixii lamida laba xarifa laga goynaya xalay baan soo qaadanay kolkii ugu dambeysay mansuur so mu baraarujin sheekh sababtuu u baraarujinayo waxa ayad u gaarka kugu dhigayay isaga laba xarif laga goynaya laakin kuwii ka horreyey hal xarifa laga goynaya wa miskiinin miskiin iyo wixii lamidana laba xarifa laga goynaya haye kii kelmad kii waa halka xarif laga goynaya wuu soo dhaafay isagu ma soo celinayo marka wayuxdafu qaado wayuxdafu waa la goyn wow wafi ku jira qaado wayuxdafu waxaa la goyni alkelimatu thaniyatu kelmadda labaad baa laga goynaya fi naxwi macdi kariba macdi kariba iyo wixii lamidana kelmadda labaad baa loo keenyaya ya macdi baa laska odhanaya ya ya madi baa laska odhanaya sharaxaad ku fahmi doontaa u fiirso salman eega waxaa laga goynayaa alifta dambe iyo nuunta maxaa la odhanaya ya salma ya salmu ama ya salma ya salmu ama ya salma waxaa kaloo soo qaadanaya luqata tarkiim wax la dhaa tarkiimka laba luqa ku banaan luqa alcarabiya marka la joogo luqatu man yantadiru almaxduufa iyo luqatu man laa yantadiru almaxduufa labadaas luqa in waxa la soo qaadana soo ma markaa labadii luqa wad ku banaysan mansuurna isna wowgiy waxa la goynaya raada maxaa soo haraya yamansu iyo yamansu labada goorba saasay noqonaya miskiinna waxaa laga goynaya nuunkiiyo yada maxaa la odhan yaa miski ee yaa misku de macdi karimana maxaa laga goynaya waa murakabkii maxay ah ya murakabkii magacii sooma xadramuuta iyo macdi kariba iyo siiba weyhi iyo noqonaya de sooma kelmadba dambe iyaga laga murakabku qaybsamaa markaa sooma muxuu noqdaa murakab idaafiya murakab isnaadiya murakab masjiya murakab tawsiifiya murakab cadadiya soo ma markaa murakabyada kale oo dhan tarkiim ma galo keliya muxuu galaa murakabkaa masjigunbuu gelaya murakabka masjigana kelmadda dambaa laga goynaya meesha murakabka masjigna muxuu ahaa waa khaldu ismayn wa jacluhumaa isman waaxida laba ismi in laysku dhex geliyo lagana dhigo ismi keliya mayna inta aan jirin ka soco almaxduufu ka la gooyey litarkiimi liajli tarkiimi tarkiim dartii loo gooyey kaain wuxuu aday calaa alaaati aqsaami saddex qaybood dushood buu kusugnaaday shayga maxduufka ee litarkiim loo gooya litarkiim maxaa loo gooya horta saddex xaaluu kusugnaaday almaxduufu ka la xadfo litarkiimi liajli tarkiimi loo xadfaa kaain wuxuu kusugnaaday calaa alaaati aqsaami saddex qaybood axaduhaa alaatada midkood an yakuuna waa inuu yahay maxduufku xarfan xaraf waa inuu yahay xarafkaasoo waaxidan keliya kan la gooyey waa hal xarafba wa huwa alaalibu wa huwa ay kownulmaxduufi xarfan ka la gooyey inuu hal xaraf noqdaa alhaalibu waa sida badan kama maalna saynu soo tusaalen cashirka xalaynu soo qaadanay hal xaraf baa laga goynaya sooma waa sida haalibkaa wey wa huwa ay kownulmaxduufi xarfan weyaan macnuhu maxduufka la goynaya hal xaraf inuu noqdaa alhaalibu sida badan ee haalibkaa wey kama maalna saynu soo tusaalayna wthani ka labaad kaas ku noqod mal marka aniga tusaalahan ini sheegay de wathani ka labaad ee litarkiim loo gooyaa an yakuna waa inuu yahay maxduufku bmanaa maxduufka la gooye litarkiim loo gooye xarfayni laba xaraf waa inu yahay wadalika ay kownulmaxduufi xarfayn ahaanshaha maxduufku uu yahay xarfayn haabitun wuxuu ku sugnaaday fiima kii dhexdiisa ayuu ku sugnaaday ijtamacada ay kulantay fiihimaaga arbacatu shuruui afar shardi laba xaraf marka la goynayo laskama goynayo une afar shardi ismiga laga helaa laba xaraf laga goynaya marka laakin hal xaraf waa laga goynayy de sooma hal xaraf waa la goynayy hal xaraf laakin maxaa loo kala qaadayey murahamkaasaa la eegayey inuu dutaa yahay iyo inuu hayri dutaa yahay hadduu dutaa yahay hal shardi keliyu laha halkaa shardi muxuu ah inuu macrifo yeedhade inuu macrifo yahay macrifadana maxaa soo guda gelayay eh, bilcalamiya aw biliqbaal hadduu hayri dutaa noqdo imse shardiya loo shardiyey saddex an yakuna an yakuna an yakuna calamiya inuu calam yahay oo nakirad maqsuuda ku baxside iyo an yakuna bidami iyo wa an yakuna mutajaawizan alaaata axrufin saddex araf soo mayn kan haddaba labada xaraf kolka la goynaya afar shardi baa loo dhigaya waa kuwana u fiirso axaduhaa arbacada midkood an yakuna waa inuu yahay maa xarafka habata wastaqara ku sugnaaday qabla xarfi xarafka kahor xarafka alakhiiri ee dambe zaa'idan waa inu zaaid yahay ila soco imikaba xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya baa zaaida waa min xuruufti xuruuf ziyaadadu xuruufteedii weyn an yakuna waa inuu yahay maa xarafka qablalxarfi xarafka ka horeeya xarafka alakhiiri dambe zaaiden waa inuu zaaid yahay waa khabarki yakuna sooma waa inuu zaaid yahay xarafka ugu dambeeya xarafka ka horeeya min xuruufi ziyaadatiha kow dhade soo hal shardi maa wa thani shardiga labaad an yakuna muctalan ay an yakuna xarfa cilatin xarfu cilo waa inu yahay weliba xarafka u dambeeya ka ka horeeya ee zaaidkii xarfu cilo waa yahay sheekh imise shardi laba wey oo inuu saa ka cabir saasa ka an yakuna muctalanta inu idhaba ficnaan lahayd an yakuna xarfa cilatin lakaana awla waa ka xag hoose kaale xaashiyadu liana almuctala maa fiihi xarfu cilatin saa wey waayahay whaaliu ka saddexaad an yakuna waa inuu yahay wthaaliu ka saddexaad an yakuna waa inuu yahay ay huwa kaa ay shuruuddu ku kulantay bay noqonaya saakinan mid reeban waa yahay an yakuna waa inuu yahay xarafkaasi saakinan mid reeban waa yahay xarafka u dambeeya ka ka waa inuu reeban yahay sow saddex maaha de waraabicu ka afraad an yakuna waa inuu yahay qablahu isagoo hortii alaaata axrufin saddex xaraf hortii waa inay ku sugan tahay iyo famaa fawqaha alaatada wax ka sarreeya saddex xaraf iyo wax ka badan waa inay kusugan yihin waa mise shardi afartaa shardi markaynu ka helna inu ka goyn karnaa ismigii laba xaraf haddaynu mid kamida ah ka weyno ma goyn karno laba xaraf hal xaraf baad ka goynaysa tusaale maa qabla akhiirki wuxuu noqon waayey zaaid ee xaraf asal u noqday haye maxaa samaynaya dee shardigii bu waayey soo ma labaad waa muctal baa la yihi xarfu saxiix noqday daaqadu ka baxaya ma noqonayo laba xaraf la goyn maayo saakin baa shardiga mutaxarik buu noqday uu soo socda waxan la goyn maayo ma waxii ka horreeyaba waa laba xarafo saddex xarafo maahaba de la goyn maayo warku ma caddo marka waxa shardiga saddexdaas shard afartaas shardi ba ayaa lagama maarmaana xarafka u dambeeya ka ka inuu zaaid yahay inuu xarfu cilo inuu reeban yahay ka hor inay ku sugan yahay saddex xaraf wax ka badan tusaalehen haddaba ku noqda salman maxaa u dambeeya nuun nuunka xarafka ka horeeya ziyaadayana soma wuu yahay sa'altumuniha xurufteed waa ka mid waa xuruf ziyaada oo midnamada aliftu hadday intaan wax ka badan saddex araf wax ka badan hadday raacdo ziyaada la dhahdaa ziyaada ayaa la dhadaa haye zaaid wuu yahay xarf cile maya mise ma wuu yahay ma reeban yahay mise ma reebana wuu reeban yahay saddex xaraf ma ka horeeya ya haadhade dee go intiibaa isna lamid a waa xarfu cille waa zaa'id wuu reeban yahay saddex xaraf wax ka badan baa ka horeeya saddex xaraf ayaa iminka ka horey famaa fawqa maadku maaha tan isaga saddex xarafaa ka horeyo caadiya dee ila saddex xaraf inay ka horeyan baa shardiya wax ka badan gool labadiiba leef yaa mansuubuu noqonaya miskiin waad ka goyn kartaa miskiin waxaa shardiya lakin inuu calam yahay miskiin oo dhan maade waa calam mid lasla garanayo weyaan saxiix ya way ila tarkiimka wan qaymin oo tarkiimku saddex baa loo qaymin jira sooma tarkiimku imsu ah saddex muxuu ah tarkiim lmunaada tarkiim tasgiir iyo tarkiim daruura sooma tarkiim lmunaadaan ku jirnaa de sooma waa in calamki waa shardi de waa inuu calam yaha shardi ila salmaan waa calam mansuur waa calam oo ka miskiinkana inu calam yaha shardi ah isna shuruudii way ku dabaqantay oo xarafka u dambeeya ka ka horaya wa waa zaid waa xarfu cille uu reeban yahay saddex xarafa ka horeya war kuma cadda leef yaa miski ayarska dha marka warku waa dhamaystir kasoo wadalika wadalika halkan ku celina wadalika ay almutawafa lishuruud ka shuruudda oofsaday naxwu salmana salman iyo wixii lamid a wey waa inaga iminkun hadal haynide wa mansuurin mansuur iyo wixii lamid a wey wa miskiinin miskiin iyo wixii lamid a wey calaaman calam xaaladu yahay miskiin shardigii uu sheegay shekh somali waa inuu calam yahay de taquul waxaad odhanaysaa yaa salmu salmanow ayaad baa iska godaysa waa luqatu man laa yantadiru lmaxduufa yaa mansu mansura luqatu man laa yantadir maxdufa marka kale lafteeda isaga waa saasun de ya marna damada dama asya marna damada damatulbinaayade waay ya misku miskiinow iyo wa qawli shaaciri ninka shaacirka qawlkiisi wey marka afartaa sheegdin baan u ilalina culmi wax kale ma jira de soo basiid ma ka soco ya margu ina matiyati maxbuusatun bu yii tarju lxibaa warabuhaa lam yayasi ya margu ina matiyati maxbuusatun trju xiba wrabuhaa lam yayasi waa baxrulkamil yaa marwu ina maiyatii maxbuusatun tarju wa warabuhaa lam yayasi yaa marwu marwaanow ina maiyatii gaadiidkaygii gaadiidkii aan fuushanaa maxbuusatun mid la xabisay oo la xidhay weeyi tarju waxay rajaynaysaa hiya maiyadu alxibaa siin bay rajaynaysaa wa rabuhaa sayidkii lahaana lam yayasi ma uu quusan bui lam yayas ma uu buri waxa iskale farazdak baa iskale wuxuu kula hadlayaa marwan ibnu cabdimalik ayuu kula hadlayaa shaahidka ku jiraynu ka qaadanaynaana aliftii iyo nuuntii wuu ka gooyey oo salmaan buu lamid ahaayo waa marwan marwan wey marwan markaa tarkhiimisi shuruudii baa ku dabaqantay oo almutawafa lishuruude labadaba leef labada xarafba leefoo gooyo yaa marw iska dhadhay yaa marwdhe waayahay alxiba bikasri xaai wlba muwaxada wlmadi alxibai bimacnaa alcaaa waa siin wey warabuhaa bimacnaa saaxibuhaa sayidkeedu ka dhigan yahay oo wuxuu ujeedaa wasaaxib lmatiyati ayru aayisin min caaa'ika kii gaadiidkan lahaana kamuu quusan buu leeyahay waxbixintaadi wax siintaadi yaa marwu marwaanow ina maiyatii gaadiidkaygii maxbuusatu waa mid la xabisay tarju waxay rajaynaysaa alxibaa siin bay rajaynaysaa warabuhaa sayidkii lahaana lam yayas muu quusano cadiyadaada kamuu yuriidu wuxuu la jeedaa yaa marwanu marwano buu ula jeedaa marka muxuu ka gooyey laba xaraf buu ka gooyey muxuuna uga gooyey shuruudii baa ku dabaqantay deyo waxa weeyi xarafka u dambeeya ka horeeya ah zaaid waa xarfu cilla wuu reeban yahay saddex xaraf baa ka horeeya soo ma wa qaala aakharu kii kalena wuxuu yidhi ifi fandurii ya asmu hal tacriifiinahu قف فاndur ya asmu hal taariفiinahu ahada اlmugiriyu ladii kana yudkaru qifi bal istaag bu yidhi of anduri eeg ya asmu asmai hal tacriفiinahu ma garanaysaa bu yidhi ahaadaa kani almugiiriyu ma kii mugiire loo nisbeeya alladii kaasoo kaana ahaa yudkaru mid la sheeg sheego ma ninkii mugiire loo nisbeeye la sheeg sheegi jiray ba bal si fiican u eg bu قفي فانظري يا أصم هل تعرفينه أهذا المعيدي الذي كان يذكر منكي معيدي لو رنجي ليبا dadku sheeg sheegi jireen tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraah yuriidu wuxuu ujeedaa yaa asmaau asmay buu ujeedaa asmaau buu ahaa waa la tarkiimiyey labadii baa lago yaa asmu iska noqonaya marka ila shuruudii bay oofsatay wayajibu waxa waajiba buu yihi sheekhu alikhtisaaru ku gaabsasho ayaa waajiba calaa xadfi lxarfi xaraf goyntii lagu gaabsado xarafka alakhiiri ee dambe fii naxwi mukhtaarin mukhtaar iyo wixii lamid a calaman calam xaalada uu yahay mukhtaar waayo liana almuctalla asliyun asli weeyi liana alasla asalku wuxuu ahaa mukhtayirun buu ahaa ow mukhtayarun buu ahaa fa ubdilat ilyaau yadii baa alifan alif loo bedelay wuxuu leeyahay ismiga shuruuddaa waxa waajiba buu leeyahay hal xaraf keliya in la ogayo xarafka u dambeeye mukhtaar iyo wixii lamid a oo mukhtaar waa mise xaraf iminka ega tusaale mukhtaar rada maxaa ka dambeeya rada maxaa ka horeeya alif alifkan muna min xuruuf ziyaadayn mee wuu yahay ko muna reebanayn muna xuruf cilayn mayna saddex xaraf ka horeyn de iskya mukhtaa iska dhada wuu kaa diiday sheekhu wuxuu ku yidhi ya mukhtaa baa la odhanaya hadee la tarkiiminayo ya mukhtaa baa la odhanaya oo alifkii lama goynayo ra'dun baa la goynaya sababtu waa maxay liana almuctalla asliyun liana almuctalla asliyun zaa'id baa shardi ah sooma maanta muctalkii baa kaa noqday asal muctalkii baa noqday liana xarfa alcilati asliyun xarfu cillahan maanta kuu taagan asal buu ka yimid ide mun asal ka iman walina almunqaliba can lsliyi asliyun waa qaacidada walina almunqaliba can lsliyi asliyun shayga asal ka soo gadoomayna de asal buu noqonaya asal buu isna noqonaya haye daba soco oo suu asal ku ahaa ismigiisii faaciliyo ismigiisii mafcuul buu ku baray sheekhu mukhtayir iyo mukhtayar waa kii wax doortay iyo kii la doortay waa ismi mafcuul iyo ismi faacil dee qaacida mayna ku dhicin taxaraka xarfcilla wan fatax maa qabla faqulibat cilli tualin fasana mukhtaar muna noqon cillo darteed baa san loogu qalbiye dee asal bay ka soo gadoontay aliften zaid inay iska tahay baana shardi ahaa soo warkuma ado ya soo war kuma caddo saa darteed xarafka dambe un ha laga gooyo saasaa waajiba mid labaad yaan loo raacin dee shuruudi mid kamida ah la waayo len afarta shardi baa waajiba in la wada hele mid kamida ah la waayo oo maxaa la waayey zaahidnimadii len kasoo fawbdilatya qaacidadii ba halkaana kugu sheegay wa an ilakfashi akfas waxaa laga soo guuriyey ijaazatu xadfiha in la gooyaa banaanba alifta ya mukhta in laska idha tashbiihan liajli tashbiihin kushabihid laha iyada lagu shabahayo bizaaidi zaaid baa lagu shabahaya ya xarfu zaaid iskaga shabahan u leeyay xarfuzaaid aynu ekaysiino oo aynu iskaga shabahno kadibna aynu iska goyno oo laba xaraf aynu ka ya mukta aynu nidhaahno saasuu leeya isagu kamaa shabahu siday ugu shabaheen alifa murama murama alifteeda siday ugu shabaheen fi nasabi nasabka dhexdiisa bialifi xubaara xubaara alifteeda oo faxadafu ay gooyeen ha murama alifteeda ay gooyeen warkuu cadi ayla tahay waa inti xalan soo marnay weeyaan intuu muse ishaariya wuxuu leeyahay waxaa lamida buu leeyahay akhfash waxa nadiir u ah leeyahay oo jira xubaara xaalatunasab alifteeda maa la samayn jiray xale waan soo marnay maxaa la samayn jiray xubaara kelmadda hadday shan ka badanto xarfi alif ugu dambayso maa la samayn jir wa la goyn jiray kolka nisbada ma xubaariyun maa la odhanay xubaariyun xubaara aliftaa dambe wa laska gooyaa de xubaariyun sow lama goyn ya waa zaaida dayada soo ma waa zaaido haye ficilkii rama alifti mina ku jiri mana asl ahayn ramaa bay ku jirta waa asal soo ma waay haddana waa iska gooyeen maxay yidhahdeen marmiyun bay yidhahdeen maxay ku xambaareen xubaara bay ku xambaaren se uba se xubaaraba xubaariyun u yidhahdeen bay muramana ya marmiyun bay u yidhahdeen maxay u yidhahdeen muramiyun baan ujeeda muramiyun bay u yidhahdeen ila maramiy ila marama bu ahaaye waa jamcu marman de marman baa marama lagu jamciyey waa jamc wey maramiyun bay yidhahdeen maramiyun bay yidhahda asalba inay kasoo gadoontay sida taa asalka a ah kasoo gadoontayba taa zaaidka ay ugu xambaareen tanna zaaid aynu iskaga xambaarno aynu soo geyna bu leya akhbar sax laakiin sida jamaahiirta naxwiyintu ay ku tageen waa maxay waa inaan la goyn maadaama shardigaa hore la waayey warwarku wa ad yayla tahay sooma wa fii naxwi dulaamisin dib noqo wa yajibu dhe waxa waajib alikhtisaaru ku gaabsasho ayaa waajiba calaa xarfi lakhiiri xarafka dambe goyntiisa in lagu gaabsado fii naxwi dulaamisin ya dulamis iyo wixii lamida dulamis iyo wixii lamida dulamis ki dhalaalay wey fi naxwi dulamisin kii dhalaalay iyo wixii lamidana in laga gooyo hal xaraf oo ka damba ah ayaa waajiba calaman calam xaalad u yahay dulamis waayo lianal miima miimtu wa in kaanad haba ahaato miimtu zaidatan zaaida haba ahaato bidaliili qawlihim qowlkooga daliilkiisana zaid ay ku ahaato dircun dulamisun ay yidhaahdeen iyo wa dircun dilaasun ay yidhaahdeen dircun waa dira diraca gaashaan ama diracba kaasoo dulaamisun dhalaalaya wa dircun dirac weeye diracaasoo dilaasun sibsiba walaakinahaa miimtii xarfun waa xaraf xarafkaasoo saxiixun saxiixa laa muctalun ay laa xarfun muctalun xarf cilo maaha de dulamis ya xarfi siyaad ha noqoto saaltumuniha haba ku jirte lakin ma xarfu cila mise wa xarfu saxiix ya xarfu saxiix mulayn ya maka ma keliya waxaa lagu gaabsanaya un xaraf keliya in la goy ya dulamisu kolkuu arab noqdo ya dulamisu ya dulamu baa la ya dulamu un baa la ohanaya xarafkaa saadkun baa lagoynaya marka saadkun baa lagoynaya wa fi naxwi saciidin wa yajibu dhe waxa waajiba alikhtisaaru ku gaabsasho ayaa waajiba calaa xadfi xarfil akhiiri xarafka dambe lagu gaabsado fii naxwi saciidin saciid iyo wixii wa cimaadin cimaad iyo wixii wa hamuuda hamuuda iyo wixii lamida waxa waajiba hal xarafun in laga gooyo marka la tarkiiminayo ee labaad aan loogu darin sababtu waa maxay لأن الxرفa xرفka xرفka almctale ee jiran lam yusبق lagalama horu marin بaلaثaةi aruفi saddex xarفba kama horeeyaan de hadba dib u eego saddex xarف may ka horeeyaan mee kama horeeyaan soo maa de xarف keliyn ku horan soo dhaaf lamid oo waa kii halka xarف laga goynayey وعن الفrاi frana waxba laga soo نqliyey iجاaزaةu xadفihina in la gooyaa oo saddexdan ba laba xarف laga gooya inay banaan tahay baa isaga laga soo نqliyey lakin waxa fiican in laga gooyo oo waajib buu sheekhu ka cabirabe ma fiicne waxa uu yidhi halka xarafina laga gooyo waa anshada siiba wey siiba weyna wuu soo inshaadsaday iyada oo laga gooyey uun hal xaraf eeg hal xaraf keliya laga goynaya gabaybiiba isagu ku keenay markaa farade war baa daliil baa loo keenayba sooma warkiisa u fadhiistay marka tanakarti mina bacda macrifati lami wa bacda tasafi washabaab almukarami bu yidhi tnkrti mina bada macrifati lami wa bada tasafi wa shabaabi mukarami tanakarti waadna inkirtay bu yidhi oo waadna garan weyday mina annaga bacda macrifatin garasho damadeed lami yaa lamiisu lamiisaay wa bacda tasaafi iyo saafi ahaansha dabadi washabaabi wa bacda shabaabi dhalinyarnimada dabadeed dhalinyarnimada almukarami la sharfe la maamuuso wakti badan baynu isku dhalinyar ban waynu soo wada barbaanu leeyahy lakin hadda waad sugaaya bedeshay oo waxaadna tilmahay la inima garanayo maxalu shaahidkaan ka qaadanaya yaa lamiiso gabadh baa lamiise la dhadaa lamidani <laughs> waa lamiise wey lamiiso buu ahaa ismigu kadibna waa la tarkiimiyey o ya waa la tarkiimiyey soo ma xarfinidina waa laog labada rutanad mi ah, waxadfuya yajuusu fi nnidaai ka qawlihim rabbi istajib ducaai soo ma lamiisu sinkungoodi oo maxaad yaada ugu dari weyday laba xaraf wax ka badan may ka horeya ya xarfu cillaha yada laba xarf ka badan laba xarf keliya ka horeya ma de insiibo isagu daliilkaas waa haystaa marka la waayo shardigaasi inuu burayo oo hal xarf keliya loo goynayo eya lamiisu lamisay faxadafu waxay gooyeen asina siintuun bay gooyeen faqad oo keliya wa fii naxwi habayahin habayahiyo wixii lamid a wayajibudhe waxa waajibi alikhtisaaru ku gaabsasho ayaa waajibi calaa xadfi xarfi akhiiri xarafka daba goyntiisa in lagu gaabsado fii naxwi habayakhin habayakh iyo wixii lamid a habayakh doqonka habayakh ka cayilay weeye shishlaaday shishlaaday habayakh baa la dhahaa iyo wa qanawari kii madaxa weynaa qanawar waa ninka madaxa weyne wey qanawar iyagana in har xaraf keliya laga gooyaa waajiba waayo lianna xarfalcilati xarfu ciluhu muxarakun mid la xarakeeyey weey xarfucili waa maxay waa mutaxarik maxaana shardi ah oo haba iyo khayrka mu xarakaysan yahay de waa la isku idqaameelen qaacidat lidqaamna maxay ahayd ida ijtamaca xarfaani mutajaanisani bacda faa'ilkina bisharti sukuuni اlawali wa taxaruki thani ana shardayn marka imika kii dambe de waa mutaxarik wey ila kii horaa reeban mana mutaxarik ha noqon de kan goyna mana mutaxarik ha noqon <laughs> ya ila saakin baa shardi ahaye ida qaacidat lidqaam waa saas markaa shuruuddii baa laga waayde iyagana hal xaraf keliya lagu gaabsanaya wi ka soco wthaaliu ka saddexaad bu i shek alkaa mid baan laban haynaa marka in xaraf keliya la gooyo iyo in laba xaraf la gooyo laba xaraf marka la goyna afartaa shardi waa loo xidhaya wixi intaa ka baxayna dee shaad buu kaa noqonaya waxaan ujeedaa shaadba ma la goyn maayo de hal xaraf in la gooyinba waajibaba wthaaliu ka saddexaad an yakuna waa inuu yahay almaxduufuka la goynaya kelimatan kelimad waa inuu yahay birasihaa gaar ahaanteeda kelmad gaara kelmad waa inuu yahay gaar ahaanteeda wadalika ay kownu maxduufi kelimatan ahaanshaha maxduufku yahay hal kelmo inu fi murakabi kalaysa saare dhexdiisa ayuu ahaaday tarkiib almasji isdhexgelin iyo isku dhexbarxin tarkiibkeeda wadalika tusaale naxwi nacdi kariba iyo waxaad la mawta weeyaane taqul waxaad oranaysaa yaa xadru iyo wayaa macdi unbaad oranaysaa wayaa macdi baad oranaysaa war kuma caddo oo aniga kulaa murakabka maxaa loo qaybiyaa afar soo ma kitabkiina xagga hoose ka hesha ma arkaysi muxuu ku yidhi in lagu khatimo wehi sida siiba wehi amla iyana lagu khatimin kabood waa murakabun idaafiyun ya sida cabdillahi waa murakabun isnaadiyun sida shaaba qarnaha waa murakabun cadadiyun sida axadda cashara iyo murakab tawsiifiya xayawaanu naaiqun oo kale waa murakab tawsiifiyade xayawaanu naaiqun ilaa shantaasi ka dhigaan hal keliya haddaba ka noqda baaba tarkiim mid keliya soo gala kaa soo galaya waa maxay waa murakabka masiya bes murakabyada kale inta kaleo dhan tarkiim maba galaba murakabkana kelmada udambayso maba la leefayaaba ka soco alistiaaa istiaaadii gargaar dalabkii faslun ey hadakani fasilun wey wayaqulu wuxuu odhanayaa almustakiitu ka gargaar dalbaya wuxuu odhanayaa yaa llahi ilaahay o lilmuslimiina muslimiintaan kugu yeedhaya bifatxi laami lmustakaati bihi ka laga gargaar dalbayo laamtiisa laamtaa fadxaheedu ku odhanaya ilaa fi laami lmacuufi macuufka laamkiisa mooyaane alladii macuufkaasoo lam yatakarar aanu soo noqnoqon macahu macuufka la jirkiisa ya ya ayna soo noqnoqon wadalika tusaale naxwi yaa zaydan alla zaydow licamrin camar baan kuugu yeedhayaa wa yaa qawmi alla tolkayow lilcajabi alla yaabkan baan idinku yeedhaya alajiibi alla yaab kale ya ba istiaadadii halkan ka gale mo ya waa mustakiid kii gargaar dalbayy mustakaau bih kii laga gargaar dalbayy mustakaau lahu kii loo gargaar dalbayy iyo adaadkii de <laughs> intaasunahaynba ya mustakiidka gargaar dalbaya waa adigan mutakalimka hadlaya mustakiiu bihiguna wuxuu noqon laba mid buu noqon de isaga noo keeni doone mustaqaasu lahuna mustakiisu big waa kii laga gargaar dalbeye gargaarka la weydiisanay mustaqaasulowna waa ka gargaarka loo doonayo mustaqaasulowna waa ka gargaarka loo doonayo adaadkuna dee waa ya wey ega halkan soo saar tusaale yaa lallaahi lilmuslimiina anigan lihi waa maxay qofka ku dhawaqaya waa yaadana waa maxay waa xarafkii aan u lalaahina waa maxay waa mustakiitu bihigii gargaarka laga dalbayey lilmuslimiinna waa ciddii gargaarka loo dalbayey baab istiaasa la dhada marka qaabka loo dhagmaysa salaam baad keenaysa marka yaa lallaahi alla ilaahayow lilmuslimiina muslimiintaan kugu yeedhaya saasaad odhanaysa marka ya sharaxaan ku arki doonaa marka eeg mustakaathu bihiga hore laa maftuuxaa la geliyaa yaa lallaahi mustaiisu mustakaathu lahugana mustakaathu lahugana laa maksura la geliya laa maksura ayaa la geliya lilmuslimiina waa ka ku yidhi lilmuslimiina waa ka ku yidhi waaya ka ku yidhi wuxuu yidhi ilaa fi laami lmacuufi ka lagu soo cadfay laamkiisa mooyaane ilaa fi laami lmacuufi ka lagu soo cadfay laamkiisa mooyaane alladii kaasoo macduufkaasoo lam yatakareer macahu maciisa ayna soo noqon ya ya ayna soo noqon ya ya ayna soo noq noqon wadalika tusaale naxu ya zayda licamrin wa ya qawmi lilcajabi lcajiibi sharxaan ku arki doonaa insha allah faslun wayaquulu wuxuu odhanaya almustakiisu kii gargaarka dalbayey wuxuu odhanayaa ya llallahi ilaahay ow adcuuka lilmuslimiina muslimiintaan kuugu yeedhayaa bifatxi laami lmustakaahi bihi ka laga gargaar dalbayo laamtiisa fadxeegu ku odhanaya ilaa fi laami lmacduufi macduufka laamkiisa mooyaane alladii macduufkaasoo lam yatakarar aanu soo noq noqon maca muciisa ya ya ayna soo noq noqon oo isaga waa laska kasrin doona ya waa laska waay wadalika tusaale na ya zaydan zaydo licamrin camar baan kugu yeedhayaa waya qawmi talka yo lilcajabi yaabkan baan idinku yeedhaya alcajiibiya yaabka sharax wa min aqsaami lmunaada munaadaha aqsaamtiisa waxaa kamid a ah almustakaau bihi kii laga gargaar dalbayey wa huwa mustakaau bihigu kullu smin waa ismi kasta waa kan daabitkiisu wa huwa mustakaau bihigu kullu smin waa ismi kasta ismigaasoo nuudiya loo dhawaaqay liyukhallisa likay yukhallisa si uu kaaga fakiyo min shiddatin dhibaato kugu dhacday buu kaa fakinaya aw yuciino aw liyuciino ama si uu kaaga gargaaro calaa dafi mashaqatin dhib kugu dhacday ya liyukhallisa min shidda inuu shidda ka badbaadiyo de waa ilaahay baad baryasa mustaqaatub ilah baad ka gargaar dalbaysaa ama maaha dee ruux waxa weeyaan awood ule leh ayaad ka dalbaysa mashaqaiya dhib ku haysata inuu kaaga kaalmeeyo de labada mid buu noqonaya marka mustaqithubihi mustaqathubihiga laga gagaarbalay labadaa mid buu noqonaya kullu ismin waa ismi kasta ismigaasoo nuudiya loo dhawaaqay maxaa loogu dhawaaqay liyukhalisa inuu kaa fakiyo min shidatin dhib kugu dhacday oo yuciina ama inuu kaaga kaalmeeyo calaa dafci mashaqatin dhibku haysatay inuu kaa riixo laamun istiaaa istiaaada laamkeeda tacriifkiisa isaga waa intaa wax adag maa walaa yustacmalu loo isticmaali maayo haye halkaa maay lahu muqore walaa yustacmalu loo isticmaali maayo lahu mustakaau bihi edhi min xuruufi nidaai nidaha xuruuftiisa xaalada uu kamid yahay ilaa ya ya mooyaane horta xuruuftii xuruufu nidahayd keliya maxaa loo isticmaalaa ee sideed ahayd maxaa loo isticmaalaa ya keliya loo isticmaala wax kalaha kula habsaamin horta ko khaasatan akhusu waan gaar yeelaya khaasatan gaaryeelid baan gaar yeelayahay istikaaada baabka waxaad u kaalmaysanaysaa waxaad u adeegsanaysaa keliya baan ujeedaa xarafka ya oo min xuruufi nida a wlhaalibu sida badanina isticmaaluhu isticmaalidiisa weeyi majruuran mid la jeray xaalada uu yahay in la isticmaalo bilaamin laam lagu jeray laamtaasoo maftuuxatin la fadxiyey laam maftuuxa ah ku jirta mustaqaafu bihiga wa hiya laamtani mutacaliqatun waxay ku tacaluqaysaa biya yaabay ku tacaluqaysaa lalaahi soo ma arkaysid ya lalaahi soo de laamkan muna maftuuxayn waa mustakaau bihigii wey waana xarfujar halkuu ku tacaluqaya yaaduu ku tacaluqaya baa lagu leeyay yaabuu ku tacaluqaya yaadan lafteeda de yaa lalahi ya soo ma oran yaadaas ku tacaluqaya ayo cinda bni jindi ibni jindi agtiisa yaaduu ku tacaluqaya lima liajli ma shay dartiibu ugu tacaluqaya fiiha ay kainun fiiha ku sugan yaada dhexdeeda oo min macna ficli ficil macnihii ah yaadan maxay ka naayb tahay adcu bay naami ka tahay ma macna ficil baa ku jira ya zaid waxay ka dhiganta zayd baan u yeedhaya kolkaad leedahay dee ficilkii macnihiisi damnisantuu kuleyah isagu saa darteed laamkani wuxuu ku tacaluqaya xarfujarkii muxuu ku tacaluqaya yaadan lafteeda ku tacaluqaya cinda man cinda bni jini waa sheekh hadda ogow wa cinda bni saaik ina saaik agtiisa wuxuu ku tacaluqaya wa bni cusfuurin iyo bni cusfuur agtiisa bilficli dhe ficilka laftiisa ku tacaluqaya ficilka almaxduufi la xadfay soo ficil ma goono sow yaadana naayib maaha soo ficilkuna munaabkin laga naayibkaa maaha kaa go-an baa lagu tacalujinaya wayunsab waxa loo nisbeeya dalika qawlkan ilaa siba whi siba whi baa loo nisbeeya qawlkeed inay ku tacaluqayso laamtani ficilka go-an yaa loo nisbeeya inay tahay qawlkiisa aad ibnu cusuurna ahaade siba whi baaba laga soo naqliyaayo siba whi baa laa la yidhiba wa qaala ibnu kharuuf ina kharuuf isagu wuxuu yidhi hiya iyadu zaa'idatun waa zaa'ido sheekhow haba ku habsaamin wuxu yidhi laamtani waa zaa'ido haye falaa tatacalaqu bishayin de shayba ku tacalluqi mayso waxa ziyaadada may tacaluqaan may macnaahaanun bay adkaynayaana laakin wax tacaluqa mala dee soo ma saa darteed tacalluqma malo meelba ku xidmi muslim ibn kharuufna isna halkaasu ka miisay kaasi waa mustaqaasu bihigi mustaqaasu bihiga marka maxaa loo adeegsadaa istiqaasada maxaa loo adeegsadaa xarafka ya gaar ahaan mustaqaasu bihiga laamtiisa maxaa laga dhigaa maftuuxa laga dhiga oo inta masla fahmi laam fatxisan haddaad aragti iyo adna ka horse oo istiqaasi mogta baab kan horena waa maxay mustaqaasu bihi baa la dhadaa u fiirso wa dikru lmustaqaasi lahu mustaqaasu lahuga sheegitaankiisa kaloo gargaar dalbayo bacdahu ay bacda lmustaqaasi bihi mustaqaasu bihiga dabadii la sheegaa majruuran xaal u yahay mid lagu jira bilaamin laam laamtaasoo maksuuratin lahoos dhigay daaimin ay fi daaimin weligeed cala asli kainun cala asli asalkii ayuu ahaaday ya dabadiina maxaa la sheegaya wax loo yaqaano mustaqaasulahu kii loo gargaar dalbay mustaqaasulahogana laam ma kasrisan baa lagu jaraa yaa lalaahi lilmuslimiina waad ohanaysa marka lilmuslimiina dambana waa maxay waa mustaqaasu lahogii yaa lalaahida horena waa maxay waa mustaqaasu bihigii wey wahiya laamtani xarfu tacliilin xarfu tacliil wey wa tacaluquhaa tacaluqeeguna bificlin kaainun bificlin ficil ayuu ahaaday ficilkaasoo maxduufin xadfan ficil xadfan buu ku tacaluqayaa ogow wa taqdiiruhu ficilkaa qadaritaankiisuna adcuuka likadaa waxaasaan kugu yeedhaya weeyi markaa macnuu muxuu noqonaya yaa llahi ilaahayow lilmuslimiina ey adcuuka lilmuslimiina muslimiintaan kugu yeehaya buu noqonaya macnuhu wadalika qowlkaagaasi kaainu ka qowli cumara cumar qowlkiisa ayuu ahaaday radia allahu canhu waardaah ya llahi lilmuslimiina u yii ya llahi ilaahayow lilmuslimiina muslimiintaan kugu yeehaya markuu kii laciinkaa waxa weeyaan warankii ku taagay ee majuusiga abululua almajuusi ayuu yidhi ya llahi lilmuslimiina waa baablistikaath wey ilaahayow waxaan kuugu yeedhaya maxay muslimiinta bifatxi laam lula laamta hore fadxeeguu ku yidhi ya llahi wa kasri thaniyati talabaad kasreeguu ku yidhi lilmuslimiina waidaa cadafta haddaba haddii aad cadafto calayhi mustakaau bihiga haddii aad ku soo cadafto mustakaaan aakhira midka laga gargaar dalbayo u fiirso mustakaau bihi baa meeshan yaala mustakaau bihi kalaad keentay warka u cadya ma mustakaau bihi baa meeshan yaalay mustakaau bihi kaloo laga gargaar dalbayaad kusoo cadaftay ha iska socno ha habaglaysanuna horta eeg saxiix ma yadi la socotay mise lamay socon hadday la socoto fatxi war kuma caddo haddayna yadii la socona yadii aan la soo laamta iska kasri war kuma caddo intaasuu soo wada wuxuu yidhi waidaa cadafta haddii aad cadafto alayhi mustakaatu bihiga mustakaatan aakhare mid kaloo laga gargaar dalbayo fandur xaaladdaa iska fiiri in acadta haddaad soo celiso yaa yaa haddii aad soo celiso maca almacduufi la cadfahan maciisa haddii aad yadii soo celiso fataxta waa jawaabkiiy waad fadxin allaama laamta waad fadin laamtaas ka fadinaysa ti kii horun buu lamid yahay de soo ma mustakaatu bihi baad sheegtay mustakaatu bihi kalead kusoo cadaftay iska eeg hadday yadii la socoto sida ka hore o kale laamta u fadxi haddayna u socono uu soo wada qaala shaaciru wuxuu yidhi yaa la qawmi wayaa la amhaali qawmi liunaasin cutuwuhum fi sdiyaadi buy yaa la qawmi wayaa la amhaali qawmi liunaasin cutuwuhum fi sdiyaadi waa baaru khafiif soo ma saasuu yidhi yaa la qawmi tolkayow buu yidhi wayaa la amhaali qawmi qowmkay iyo tolkay kuwa lamidka ahow liunaasina yadcuukum liunaasin war dad baan idinku yeedhayaa bu dadkaasoo catuwuhum madaxadaygooga iyo kibirkooga fi ziyaadin ziyaadanu ku sugan yahay madaxadaygoogii baa sii socdo ya bal inaga dhiciya bu leya soo la qawmi bu iyo tolkayow wa yaa la amhaali qawmi qowmkayga kuwa lamidka ahow adcuukum liunaasin dad baan idinku yeedhaya cutuwuhum kibirkooga iyo madaxadaygoogu fi ziyaadin ziyadau kusugan yahay maxalushaadika ka qaada sheekh maxalushaadika waa maxay la qawmiyada hore waa baabu istiqaasada ku jirta soo mid kale lagu soo cadfay ha lagu soo cadfeeya ma laamka fadxi wa ya laamhaali dhe waya liamhaali isku odhan wa ya laamhaali qawmi dhe war kuma wa in lam tucid haddii aanad soo celin yaya haddii aanad soo celin kasarta waad kasrinaysaa laama almactuufi mactuuftan la soo cafay laamkiisa kasri sheekh ila yadi lama socotaade hadda waa mustaqaafu bihi isaga laftiisa mustaqaafu bihigana laamkiisa la fadxin jira soo ma lakin maxaa dhacay mustaqaafu la sheegay lakin mid baa lagu soo cadfay lagu soo cadfay yadii la waayey waa la iska kasrinaya warkuu ku baraya ka qawliga ka qawli shaaciri wey yabkii ka naain baciidu daari muqtaribun yalalkuhuli walishubaani lilcajabi waa baxrulbasiid yabkiika waxa kuu ooyey bu yihi naain mid kaa fog xagga qaraaba ahaan kaa fog oo baciidu daari daartiisuna ay kaa fog tahayba degaan ahaanna kaaga fog qaraaba ahaanna kaaga fog muqtaribun weliba waageeniyo oo musaafirba yaa lalkuhuli walishubaani iyo dhalinyaradiyay adcuukum lilcajabi alla yaabkan baan idinku yeedhaya ya yaabkan ayaan idinku yeedhaya mahanishaydka maad fahmaysaan lalkahuuli waa maxay waa jamcu kahlina mogta wa waa gadmadoobayaasha wey waa afartan iyo wixii ka sareeya qaar bala waa kontan iyo wixii ka sareeya ha ah, wey haye kuhuul yaa lalkuhuuli waa mustakaatu bihigi muxuu kusoo cadfay mustakaatu bihig kaluu kusoo cadfay yaa muu laamka kasee adaba warkuma caddo lilcajabida dambana waa mustakaau lahgi waa wixii loogu yeehi de waa cajabtan meesha taalla wey warkuma caddo yabkiika waxaa ku ooyay bu ihi naain mid ka fog nasab ahaan kaa fog oo baciidun naain qaadin daacin zanin halkaa weeyaan agga dabadka sifadiisaad garanaysaa kaa fog oo baciidu daari weliba daartiisuna kaa fog tahay o dagaan ahaanna kaaga fog weliba kaa fog oo mukhtaribun weliba waageeniyo oo musaafiraba kaasaa ku ooyay istiqaatu meeshii la wuxuu yidhi yaa ahla lkuhuli alla gadmadoobayaashiiyow walishubaani iyo dhalinyaradiyay adcuukum lilcajabi yaabkan baan idinku yeehay maxarsheedkaan haynaa soo ma mustaqaathu bihiga laamtiisa waa la fadxiyaa mustaqaathu lahwga laamtiisana waa la kasriyaa mustaqaathu bihiga haddee mustaqaathu bihi kale lagu soo afo iska eeg haddee loo soo celiyo fadxi shaahidkiin waad haysataa la qawmi waa yaa la amhaali qawmi haddii la soo celinna laamtii kasri yabkiika naa'in baciidu daari muqtaribun ya llkuhuli wlshubani lilajabi baa u daliila kaasoo alifu istiaaa istiaaada alifteedii waxa istiqaaada mustaqaahu bihiga ayaa saddex xaalu maraa saddex isticmaal buu leeyahy saddex isticmaal ayuu leeyahay mid waa kaa aan soo sheegnay oo laamta fadxisan baad ku daba dhejinaysaa oo maxaad odhanaysaa ya ya llahi saasaad labada isticmaalka naharka ku sheegaya wuxuu yidhi walilmustakaati bihi mustakaatu waxa u sugnaaday isticmaalaani laba isticmaal isticmaalaankaasoo aakharaani kale laba kaloo isticmaalna wuu leeyahay axaduhumaa labadaa midkood an tulxaqa waa inaad haleeshiisid aakhirahu aakhirkiisa alifan alif waa inaad haleeshiisid mustakaatu bihiga aakhirkiisa baad alif gelinaysaa falaa talxaqu haleeli mayso hu mustakaatu bihiga idin markaa xiina idin maxay ka naabee horta iyo jumal bas umaade maxaa lo odhan jiray xiina idin ega soo qadaro de intaa horun keen xiina idi tulxiqu aakhirahu alifan jumladaha hore noqonaysaa len markaad aakhirkiisa alif haleeshiisid hee gelin maysid oo haleeli mayso allaamu laami haleeli mayso min awalihi awalkiisa laami awalkii ka geli mayso mustaqatubiga maxaan unaqaana laam maftuuxiin awalka fadhiistay soo maa aakhirkaad alif ka dhigaysaa markaad aakhirka alif ka dhigto laamtii way baaqaniyo laam awalkii ka geli mayso warka waa intaaba ma fahamta sheekh axaduhaa midkood an tulia waa inaad haleeshiisid aakhirahu ismigan mustaqaau bihiga aakhirkiisa alifin alif waa inaad haleeshiisid falaa talxaqu haleeli mayso hu mustaqaau bihigi xiina idin markaa aakhirka aad alifta ka dhigtay allaamu laami min awli awelka ka haleeli mayso wadalika ay ilxaaqu aakhirihi alifan haleeshiinta aakhirka aad alif ka haleeshiisay ka qawli ay ka qawli shaacir wey ya yazida liamilin nayla cizin wahinan bacda faaqatin wahawaanin waa baxru khafiif soo ma ya yazida alla yaziidow liaaminin ay adcuuka liaaminin mid idi diilaysanaya ayaan kugu yeedhayaa nayla cizin sharaf gaadhideed wa hinan iyo hinanimo gaadhideed ciziga iyo hinaha oo kaainayni ahaaday bacda faaqatin faqri iyo saboolnimo dabadeed wa wahawaanin iyo dulli iyo liidnaan dabadeed ya yaziida alla yaziidow yaa yaziidaa yaziidow adcuuka waxaan kugu yeedhayaa liaaminin mid idi diilanaya nayla cizin sharaf gaadideed wa iyo horantinimo gaadideed ciziga iyo inaha oo kaainayni ahaaday bacda faaqatin faqri dabadii iyo wahawaanin liidnaan dabadeed warte maalsheedka hor la socotaan soo ma maalsheedka waa maxay yaa yaziida akhirkii muxuu iska geliye ya ahlif iska geliye sheekhow akhirka awelkii ma waxaad ka gelinaysaa markaa laan baad gelin ya halkan kusoo marnay ya zaydan ya zayda licamrin ya zayd ya la zayda licamrin ma doro maydhate nimaada maxaa de laamkan maadaama alif xaggi dambe ay gashay aliftan ba ciwadka ah laamta agga hore gelaysa soo ma dee labadina kulmi maayaan may kulmayaan may wey kaso wathani ka labaadna allaa tudkila waa inaanad gelin calayhi mustaqaatu bihiga allaama laam waa inaanad gelin min awali awalka waa inaanad laam ka gelin u fiirso maxaynu soo marnay mustaqaatu bihiga inaad awalkiisa laam ka gelisid ko mustaqaatu bihiga aakhirkiisa inaad alif geliso laam aanad gelin laba ti saddexaadna waa tan xaaladii saddexaad allaa tudkila inaynad gelin calayhi mustaqaatu bihiga allama laam inaynad ka gelin min awali awalka ko oo walaa tuxiqa aanad ka haleeshinin hum mustaqaatu bihiga alali alina min aakhiri aakhirka aanad ka haleeshinin labada arrimoodba waad ka madhnaysiisay alifna aakhirkii kamaad dhigin laamna awalkii kamaad dhigin waxiina idin markaa aad caynkaa samaysid jumlooyinkaaso dhan weyde markaanad laam awalka ka gelin aakhirkiina aanad alif ka gelin yejri waxa socon calayhi mustaqaatu bihiga dushiisa xukmulmunaada munaada xukunkiisi baa ku soconaya so munaadi ma garanaysaan ya hadduu mebni yahay iyo hadduu mucrabaaba qaabkii munaadaha ula dhaqmaysa ula dhaqmaysa fa taqulu waxaad odhanaysaa calaa dalika arrinkaa dushiisa waxaad odhan yaa zaydu zaydow licamrin adcuuka licamrin alla camar baan kuugu yeedhaya saasaa iska odhanaysa waa iska sii munadiida mana ila munaadun weya isaga laftiisu una munaadun sotan xarfinidi ba ku jirma arkis sii munaadaha baad ula dhaqmaysa haddanad laam xagga hore ka gelin alifna xagga dambe aanad ka gelin bidami zaydin baad ka odhan waayo de waa mufrad calama damaa lagu binayn jiray wa yaa cabdallaahi baad odhan cabdilaahi o adcuuka lizaydin zayd baan kugu yeedhaya binasbi cabdillahi baad ku odhan waayo de waa mudaaf mudaafuna mansuub bu ahaatay qaala shaaciru wuxuu yidhi allaa yaa qawmi lilcajabi alcajiibi walilghafalaati tacridu lilariibi sawaafir ma alaa baraaruga yaa qawmi talkayow adcuukum waxaan idinku yeedhaya lilcajabi yaab baan idinku yeedhaya yaabka alcajiibi ee yaabka walilghafalaati iyo halmaanyaalkaan idinku yeedhaya afalaadkaasoo tacridu usoo banbaxaya ama kusoo dariyaya lilaribi ninkii caalimka ahaa ama ninkii caaqilka aha ee maskaxda badnaa afalaadka iyo halmaanka kusoo dariyaya taasaan idinku yeeraya maalushaahidku waa maay ya qawmi ya qawmi so ma markaa muxuu noqonaya de sidii waaad la dhamasaa sidii munaadum ad la dhamasaa alaa ya qawmi ila yadaas waa iska xarfinido wey qawmna waa munaado wey maalushaahidkuna waa iyada weyan oo alifna kuma jirto laamna kuma jirto may ku jirta ya qawma lama odhan de ya qawmina mu odhan sidii hore war kuwi cadi ayla tahay alaa ya qawmi tolkayo adcukum waxaa idinku yeedhay lilajabi yaabka alcajibi lala yaabo walilghafalaati iyo ghafalaadka iyo halmaanyaalka kuwaasoo tacridu usoo banbaxaya lilariibi ninkii maskaxda badnaa annudbatu wallahu aclam halkaan ku daynaa subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk